alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira kitaabu alaymaan wاnnuduur waa kitaabka afariyo tobnaad ee ka mida cumdat اlaxkaam waxaanu ka koobnaa labaatan kitaab can cabdiraxmaan ibni samurata radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam ya cabdaraxmaani bna samura laa tas'al ilimaara cabdiraxmaan bnu samura waxa uu nebiga sala allahu aleyh wasalam ka soo wariyey in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam isagoo nebigu la hadlayo cabdiraxmaan cabdiraxmaanow ina samurow laa tas'al ilimaara madaxtinimo cid ha weyddiisan oo in madax lagaa dhigo cid ha weyddiisanin oo ha dalbin fa innaka in uctiitaha can mas'alatin wukilta ilayha sababtu waa maxay fa innaka adigu in ucdiitaha haddii lagu siiyo imaarada ama madaxtinimada can mas'alatin yacni siin su'aal ka soo fushay haddii lagu siiyo wakilta ilayha waa lagu xil saaraayo adaa lagugu eegaa yani lagugu caawin maayo ee adaa lagugu eegayaa adaa dalbaday ee markaa waxaa weeye adigu ka soo baxa xagga ilaahay lagagama kaalmeeyo wa in ucطiitaha haddii lagu siiyo imaarada iyo madaxtinimada min hayri mas'alatin su'aal la'aanteed adigaan dalban lagula soo doonto ucinta calayha waa lagugu kaalmaynayaa yani markaanaad adigu dalban oo raadin oo doonin in madax lagaa dhigo oo dadku ay kula soo doontaan xagga ilaahay baa lagaga kaalmaynayaa xagga ilaahay ayaa lagaaga kaalmaynaya waidaa xalafta calaa yamiinin fara'ayta hayraha khayra minha waidaa xalafta markaad dhaarato calaa yamiinin dhaar aad ku dhaarato fara'ayta hayrahaa fara'ayta aada ogaato hayrahaa sidaad ku dhaaratay sidaan ahayni khayran minhaa inay ka khayr badantoo ka wanaagsan tahay aad ogaato waa ru'ya qalbiya fakafir can yamiinik ka kafaaro gud dhaartaada wa'ti aladii huwa khayr la kaalay ka khayr ka badan la kaalay sida khayr ka badan samee sida khayr ka badan samee can abi muusa radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam abi muusa alashcari waxau yidhi rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam wa inii wallahi in shaaa allahu la axlifu calaa yamiin wa inii anigu wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye in shaaa allahu hadduu ilaahay doono laa axlifu calaa yamiin kuma dhaaranayo dhaar oo fa araa hayraha khayran minha oo deedna aan ogaado in khayrkeed ka wanaagsan yahay ilaa ataytu aladii huwa khayru minha ilaa aan la imaado mooyaane ka ka khayrka badan oo sida ka khayrka badan aan sameeyo mooyaane wataxallaltuha dabeedna marka aan ka kafaaro gudo taxallulka waxaa looga jeedaa kafaaro gudkii baa laga tilmaamaya laga guday ayaa looga jeeda xadiidka hore waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey oo labaduba waa soo wariyeen bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen wa kadalika xadiidka labaadna waa saas oo kale xadiidka koowaad wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qayb waxay ku saabsan tahay xagga imaarada ay ku saabsan tahay qaybna waxay ku saabsan tahay xagga dhaartay ku saabsan tahay marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa imaarada ama madaxtinimada inaan la dalban oo la doonin oo la raadin yani dadkii aad waxaa loogu imtixaanay inay aad u raadiyaan oo u doonaan inay madax noqdaan geed gaaban iyo geed dheerba waa loo fuulaa sidii madax loo noqon lahaa sidii xukun loo gaari lahaa nin waxa weeye markaa dagaal iyo gacan ee u adeegsada iyo nin waxa weeye xoolo iyo markaa waxa weeye yacni waxyaalo lamida mida markaa ku raadiyaba marka madaxtinimada doonista la doonaayo la dalbayaa waa arin markaa aan fiicnayn nebiguna calayhi asalaatu wasalaam waa ka digay waa kaa nebigu ku uhi laa tas'al alimaara madaxtinimo cid ha weydiisan yacni maalan inaad madaxda u tagtaa ad tidhaahdo markaa waxaa weeye jago ii dhiib ama waxaan iga dhig ya ama xil ii dhiib tan noocaasoo kale ha aa loo jeedaa laa tas'al اlimaara waa nahyi waa reebay nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuuna sheegay haddii waxa weeye markaa ruuxu dalbado inaan lagu kaalmaynayn inaan lagu kaalmaynayn ayaa nebigu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam laakiin haddaanu dalban oo isagaan dalban lala soo doonto xagga ilaahay baa lagaga kaalmeeya dee ruuxuna haddaanu ilaahay kaalmayn isma deberi karayo kaalmada ilaahay ayuu ruuxu ku badbaadayaa laakiin rabbi haddaanu kaalmayn wuxuu isagu qabsan karayaa ma jirto wuxuu qabsan karayaa ma jirto yacni dhibaatada iyo markaa waxaa weeye fitnadana kama bixi karayo waa in markaa ruuxu uu iska ilaaliyaa madaxtinimada inuu raadsado maantana fitnooyin badan waxaa sababa sidii madaxtinimo loo raadsan lahaa waxaa umudo badan lagu xaaqayo lagu laynayo ee dhiigag badani ku daadanayaan ee ummado badani isugu rogmanayaan waxa weeye waa raadinta madaxtinimada la raadinayo culamaduna horay u sheegeen waxay yidhaahdeen yacni dadaalka madaxtinimada lagu dadaalayaa waa waxa dhiigagga badan iyo islaynta markaas sababa ayay ahlucilmigu markay axaadiistan oo kale sharxayaan ay ku sheegeen kutubahooda ay ku tilmaameen marka waxa weye fitnadaasi waa fitno khatar ah yani nafta waa wax iskaga abuuran in markaa magaca iyo markaa waxa weeye mansibka iyo inay doonto raadiso waa shay ku abuuran laakiin eh, dadaalka lagu dadaalayaa dee diintii wax yeelaysa dhibaatay markaa ruuxii u sababaysa waxaa laga yaabaa manfaco yaroo adduunyo inuu gaadho iyo magac iyo maamuus inuu helo iyo martabo inuu helo ayaa laga yaabaa diintiisii inuu uga tago laga yaabaa marka tan noocaasoo kale waa in looga taxadiraa waa in laga fogaadaa waa inaan la raadsan waa in marka laga fogaadoo la iska ilaaliya yani qofkii waxa weeye dhibta uga imanaysa ayaa laga yaabaa inay ka badato yani waxa weeye nafciga u ka heli xadiidka intuu u keenay waa qaybta dambe qaybta dambena waxay ku saabsan tahay dhaartay ku saabsan tahay oo nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam haddaad dhaar ku dhaarato oo aad ogaato sidaad ku dhaaratay sida ka duwani inay ka wanaagsanto ka khayr badan tahay waxaad la timaaddaa sida khayrka badan dhaartaadana ka kafaaro gud fakafir can yamiinika waأti aladii huwa khayr ka kafaaro gud dhaartaada ka khayrka badanna la kaalay masalan waxaad ka dhaaratay shay wanaagsan oo khayra inaad samaysaad ka dhaaratay waxaad tii wallaahi ciddaa waxaan siinayaa ma jirto ruux miskiina ayaa dee nooc tacadiya kugu sameeyey markaasaad waxaad qaadan weyday yacni dhibta uu kugu sameeyey ayaad markaa qaadan kari weyday markaasaad waxaad ka dhaaratay ixsaan aad u samayn jirtay ya oo aad xanaanayn jirtay ayaad ka dhaarato waxaad tii wallaahi inaan dib dambe waxba u siinayn haddamaanagtaa labada kee khayr badan inaad wax siisiyo inaad siin waxa khayr badan inaad siiso marka nebigu wuxuu ina leeyahy calayhi salaatu wasalaam fakafir can yamiinika dhaartaadana ka kafaaro gud waati aladii huwa khayr kaa khayrka badanna la kaala waana dhacday wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam abu bakrin sidiiq canhu ardaah waxaa jiray saxaabi ay qaraabo ahaayeen oo la odhan jiray mistax waxaa nin saxaabada ka mida muhaajiriintii maka ka soo hijrootuu ka mid ahaa ee jihaadayey faqiirna waa ahaa abubakarna qaraabay ahaayeenoo mistax hooyadii bay wadaag ahaayeen abubakar marka qaraabadaasay ahaayeen isagaa masruufi jiray abubakar markii nimankii munaafiqiintaha masabideen caaisha oo ina abibakara ay yidhaahdeen xumaan bay samaysoo weysinaysatay si ay yidhaahdeen ayuu arrinkii ka qayb qaatay arrinkii ayuunbaa markaa looga sheekeeyo isaguna markaa waxaa weeye arrinkiibuu markaa wax ka galay sheekada arrinkaa ku saabsan abubakar waa ogaadey intii hore wax tallaabo ah kama qaadin aayaadkii ifkiga ku saabsanaa ee caaisho beri yeelayee suuratunuur markay soo degeen ayuu abubakar dhaar wuxuu ku maray mistax wax dambe inuu siiyo dhaaruu ka dhaaranayo ayuu ku dhaartay oo dib dambe waxba uma siinayo buuri waxaa soo degtay aayaddu allah yidhi walaa ya'tali ululfadli minkum wasacati an yu'tuu uli lqurba yayna ka dhaaranin kuwa fadliga iyo haninimada u saaxiibki inay siiyaan wax kuwa qaraabada u saaxiibka iyo kuwa masaakiinta iyo kuwa markaa waddada ilaahay u jihaadaya iyo kuwa markaa soo hijrooday inay wax siiyaan iyoynay ka dhaaran kuwa qaraabada u saaxiibka ah iyo kuwa masaakiinta ah iyo kuwa soo hijrooday inay wax siiyaan iyo inay ka dhaaran intabana waa ahaa misdax oo muhaajir waa ahaa miskiin waa ahaa qaraabo mid abubakar la'ana waa ahaa alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum miyaydaan jeclayn inu ilahay idin dembi dhaafo markay aayaddaasi soo degtay abubakar wuxuu uhi waa jeclahay inu ilahay ii dembi dhaafo dabeedna markaasuu ku soo noqday inuu wax siiyo dhaartiisiina ka kafaara guday waa sida xadiidkanna markaa sheegayo waidaa xalafta calaa yamiinin fara'ayta hayraha khayra minha fakafir can yamiinika waأti aladii huwa khayr yani abubakar maxaa ku cuslaatay ruuxaa qaraabada ahaydeen ee aad adigu xanaanaynaysay masruufaysay masabidkii munaafiqiintu ay masabideen inantaada inuu isaguna ka qayb qaato arrinkaa galo baa ku cuslaatay sababta uga dhaartay saa weeye marka haddii shay khayr markaa badan uu ruuxu ka dhaarto ama laba shay oo markaa midna laga khayr badan yahay midna khayr badan yahay kii khayrka badnaa uu ka dhaarto ka khayrka badan waa la yimaadaa dhaartana waa ka kafaaro gudaa xadiiska kalena macnaha uu sheegaya waa saas oo nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam inaanu dhaar hadduu ku dhaarto si ka khayr badan hadduu arko inaanu sidii ku joogayne sida khayrka badanna la imanayo dhaartana ka kafaaro gudayo wataxalaltuha waa ka xalaalsanaya waxaa loo jeedaa waa ka kafaaro gudaya baa laga tilmaamaya waa ka kafaaro gudaya ayaa looga jeeda marka xadiiska hore waxaa la hormariyey kafaarada xadiiska dambena waxaa la dembaysiiyey kafaarada saas aawadeed culamada qaarkood waxay ka qaataan ruuxu marka uu la yimaado sababtii dembiga keenaysay markuu la yimaado laakiin xinsiga waxa waajibinayay aanu la imanin inuu kafaaradii la iman karo bimacnaa ruuxii wuxuu samayn karaa inuu sida khayrka badan intuu sameeyo kafaarada dambaysiiyo wuxuu kaloo samayn karaa sidaa lidkeeda inuu kafaarada hormariyo intaanu dembigii markaa siduu ka dhaartay aanu la iman oo intuu kafaaradii hormariyo ayuu dabeedna samaynayaa sida khayrka badan labada weji mid walba jaaza wajaazo weeyo mid wali waa bannaantay waatay markaa culamada qaar ka cabireen waalqi kula saabiqin lisababih ilaa sharihi fadri lfuruuqa wantabih waalqi kula saabiqin lisababih ilqee oo tuuro bimacnaa ibtaaliyo shay baatila ka yeel aan wax ka soo qaad lahayn mid kastoo sababtiisa ka hormaray laa sharihi shardigiisa hadduu ka hormaro ha ilqayn oo ha ibaalin fadri lfuruuqa wantabih furuuqda garo udhaxaysa sababta iyo shardiga arrinkana ku baraarugsanaaw maalan sababulxinsi waa maxay waa dhaarta waa inuu dhaartay shardigeeduna waa maxay shardigeeduna waxa weeye waa inuu la yimi wuxuu ka dhaartay marka inta aanu dhaaran ka hor dhaartaan dhaaran doono ayaan kafaara gudkeedii sii qadimayaa ma asaxayso hada laa yasix waayo waa shaygoo sababtii laga hormarinayo taasi asixi mayso dhaartaan dhaaran doonaan kafaara gudkeedii horraysiinayaa ma suuragal aha laakiin hadduu yidhaahdo dhaartii markuu dhaarto dabadeed inta aanu markaa la iman wuxuu ka dhaartay kafaara gud waa la iman karaa wixii uu ka dhaartayna waa samayn karaa marka taasna sidaas yada weeye can cumar bn اlkhaطaabi radia allahu canhu qala qala rasuul lahi salى اllahu alيyh wasalam ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum cumar waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi ina allaha yanhaakum ilaahay wuxuu idinka reebaya an taxlifuu biaabaa'ikum inaad ku dhaarataan aabbayaashin inaad ku dhaarataan buu idiin diidaya oo idinka reebaya xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey walimuslimin riwaayo muslim u sugnaatay faman kaana xaalifa falyaxlif biاllahi aw liyasmut riwaayadan lafteeda waa soo wariyey bukhaari laftiisu laakiin sheikhu wuxuu u tiiriyey inuu muslim soo wariyey nebigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam faman kaana xaalifan ku kastoo ahaaday mid dhaaranaya falyaxlif billaah ha ku dhaarto ilaahay aw liyasmut ama ha aamuso wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku sugnaatay bukhaari iyo muslim ay labaduba soo wariyeen lafdigan see bukhaari leeyahay qaala cumaru wuxuu yidhi cumar fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay ee maa xalaftu biha kuma dhaaran bihaa aabbayaasha kuma dhaaran mundu samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yanhaa canha ama biha dhaarashadaa kuma dhaaran mundu samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam laga soo bilaabo markii aan ka maqlay nebiga sala allahu aleyh wasalam yanhaa canha xaaluu reebaayo aan ka maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo yidhi aabbayaashiina ku dhaaranina dib uguma dhaaran yanha waxay noqonaysaa jumladu xaaliya daakiran walaa aaira daakiran xaalaan sheegayo anigu odhanaayo u badrheeraayo walaa aairan iyo xaalan cid kale ka soo rarayo ka xikaayoonayo midnaba uguma dhaaran aabbayaal dib marka aairan waxay noqonaysaa bimacnaa ay xaakiyan wa naaqilan can hayri anoo ka xikaayoonaya oo ka sheegaaya oo ka soo raraya cid kale kuma dhaaran oo hebel baa sidaa yidhi intaan idhi afkayga ma soo marin yacnii wuxuu u jeedaa aasiran markuu leeyahay xaakiyan can hayrii annahu xalafa biha anoo cid kale ka xikaayoonaya xaal aan cid kale ka xikaayoonayo waxay noqonaysaa xaal daakiran xaal anigu aan odhanaayo oo iskay u sheegaayo walaa aasiran iyo xaalan cid kale ka xikaayoonayo ka soo raraya ay xaakiyan can hayrii annahu xalafa biha axaadiistan sheikhu inoo qoray xadiiska riwaayaadkiisa kala duwan uu inoo qoray waxay faa'iideynayaan haddii la dhaaranayo inay tahay in allah lagu dhaarto aan cid kale lagu dhaaran dhaarashadu waa xaq ilaahay la gaar yahay waayo dhaarta cid lagu dhaaranaya waa tacdiim la weyninayo tacdiimkaana cidaan ilaahay ahaynoo u munaasibi ma jiro allahoo qura ayaa in dhaarta lagu weyneeye ay tahay sidaas aawadeed buu nabigu yidhi calayhi asalaau wasalaam faman kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut kii ahaaday mid dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso marka cidaan ilaahay ahayn in lagu dhaartaa ma bannaana ciddaasi cidday ha noqoto farqi ma kale laha cidda allah ka soo hadha ee lagu dhaaranayaa cidday yihiin farqi ma kale leh hadday aabbayaal tahay hadday sanama tahay hadday dhagxan tahay hadday dhir tahay hadday dad tahay hadday aadami tahay hadday insi tahay hadday jinni tahay xataa hadday malaa'ig tahay ama nebiya tahay in lagu dhaartaa bannaana nabiga sala allahu aleyh wasalam waxaa laga soo wariyey xadiis odhanaaya man xalafa bigayri illaahi faqad kafara aw ashrak ku kastoo ku dhaarta ilaahay cidaan ahayn faqad kafar waa kufriyo nooc kufriyu la yimi aw ashraka ama shirki ayuu galay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen awda waxaa laga tilmaamayaa lishaki culamada qaarna waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa in labada la ysugu cadfayo oo macnuhu u dhacaayo kafara wa ashrak yani kufri iyo shirki buu labadaba galay ahlucilmiga qaarkoodna waxay shaku min araawi oo lafdigii nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu doonayaa inuu ku dadaalo markaasuu wuxuu leeyahay ama kafaruu yidhi ama ashrakuu yidhi labada mid buu yidhi xadiiskaana culamada qaarkood waa quweeyeen inkastoo bacdu ahlicilmi ay cillo u sheegeen marka cidda lagu dhaaranaya waa allah noqotaa ilahayna waxaa lagu dhaaran karaa ilaahay asmaadiisa waa lagu dhaaran karaa sifaadkiisana waa lagu dhaaran karaa waa mashruuc labaduba farqina ma kale laha ilaahay lagu dhaaranaya inay yihiin sifaat daat inay yihiin sifaat yani sifaat lficli sifaatka ilaahay ee mashii'adiisa ku xidhan ee afcaashiisa waa lagu dhaaran karaa sida sifaatu daatihi loogu dhaaran karo waana isla ogolyihin culammadu asmaada ilaahay iyo sifaatu daatihi sifaatu daati illaah in lagu dhaaran karo waa isla ogol yihiin waxayse culammadu isku khilaafeen sifaat alficli asifaat alficliya lilah sifaatka ficliga ilaahay u sugnaaday ma lagu dhaaran karaa mise laguma dhaaran karo khilaaf baa ku jira saxiixuna wuxuu yahay sida qawiga ahi sifaadka ilaahay ficliga ah in lagu dhaaran karo sida sifaadka daatadiisa loogu dhaaran karo ayaa sifaadka ficilkiisana loogu dhaaran karaa afcaasha ilaahay lagu dhaaran karaa waayo cidda ku dhaaratay sifaatu ficlihi tacaala allah cid ka soo hadhay kuma dhaaran allahunba ku dhaartay ilaahayna sifaadkiisu daatadiisay ku sugan yihiin isagay ku sugan yihiin shay munfasiloo ka go'an oo ka baxsan oo makhluuqa ma aha waxaana laynoo diidayaa makhluuqaadka in lagu dhaartaa laynoo diidaya marka waa tacdiim ilaahay la weynaynaayo in sifaatkiisa lagu dhaarto oo khayrullaahi lama weynayn ee weynayntaasi allahun bay u dhacaysaa nabigana sala allahu aleyh wasalam waa laga soo wariyey inuu sifaatka ilaahay ku dhaarto axaadiis mutacadida ayaa ku soo aroortay tafsiirka culammada kala faslinaya sifaatu ficlihi daliil ma leh wax daliila ma leh saxdu waxay tahay in sifaadka ilaahay oo dhan lagu dhaaran karo cid makhluuqo in lagu dhaarta ay inoo bannaantahayna ma jiro waxaa laga sheegaa bacdu ahlicilmi inay yidhaahdeen nebiga calayhi asalaatu wasalaam khaasatan waa lagu dhaaran karaa qaarna waxaabay u nisbeeyeen inay tahay riwaaye can imaam axmed riwaaye imaam axmed soo wariyey baaba qaar u bacdi kale mutarid baabay ka dhigeenoo way qiyaasteenoo waxay yidhaahdeen nebiyada waa lagu dhaaran karaa bijaamici nubuwa laakiin laa daliila calaa haada wax daliila looma hayo in markaa nebiyada lagu dhaaran karo daliil looma hayo in nebi moxamed khaasatan isagana lagu dhaaran karo calayhi asalaatu wasalaam wa cala alambiyaai jamiican daliil looma hayo nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa kaa yidhi faman kana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut ku kastoo ahaaday mid dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso ruuxa nebiga ku dhaartayna calayhi salaatu wasalaam ilaahay kuma dhaaran marka amarkii nebiga ma fulin ila nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam faman kaana xaalifan falyaxlif billaah aw liyasmut marka hadduu nebiga ku dhaarto ama ambiyada ku dhaarto calayhi asalaau wasalaamu cala ambiyaa'i jamiican maa xalafa billaah allah kuma dhaaran ee khayrullahi buu ku dhaartay waciidkuna waa ka ku soo arooray ruuxa ku dhaarta ilaahay cid aan ahayn man xalafa bihayr illahi faqad kafara w ashrak saas aawoodee qowlka odhanaya nebiyada waa laga soo reebayaa ama nebi moxamed khaasatan waa lagu dhaaran karaa sidaas yadaa buu u yahay qowl hala ah oo aan waxaa jira xadiis la soo wariyey oo bacd alaxaadiis baa waxaa ku dhacday sida xadiiska aflaxa wa abiihi in sadaq marka riwaayo muslim saxiixa ku soo wariyey ayaa aflaxa wa abiihi baa ku sugan ahlucilmiga qaarkood waa ka hadleen waxay yidhahdeen cibaarada waxaa ku sugan tasxiif oo asalku wuxuu ahaa aflaxa wallaahi in sadaq marka wallaahi ayaa markaa la tasxiifiyey oo marka waxa weeye khalad ku dhacay oo wa loo soo naqliyey dhigaalkana xoogaa waa isu dhigaal eg yihiin wallaahi iyo wa abiihi waayo haddii dhibcaha markaa aan lagu qorin ilku waa isleekaanayaan soo ma waa wow iyo waaw alif iyo alif ha iyo ha labada marka waxa weye ba'di iyo ya'duna ilkihii laamkay u ekaan karaan oo gaabtay marka dhibcuhu hadday marka waxa weeye dhibca ku dhacaan iyo haddii dhibca ayna ku oolin xoogaa way isu egyihiin waagii horena qoraallada dhibcaynta iyo xarakaynta iyo ashyaadaasi way ku yarayd saas baa a'immada qaarkood yidhaahdeen lafdadani waa tasxiif ay sidaas u yidhaahdeen culamada muxadisiinta bacdigood waa cilleeyeenoo waxay yidhahdeen waa abiihi asixin lafdigaasi waa shaadda ama waa tasxiif ayay markaa ka tilmaameen xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa inay tasxiif tahay waa muxtamil waa aqbali kartaa saasuu markaa odhanaya axaadiis kaleoo saas in aabihii ay ku soo aroortay waa jirtaa laakiin kuwaa laftooda culammadu waa cilleeyeen alfaaddaa cilla ayay markaa u sheegeen culammadu hadday asaxdo sugnaato ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaarayaa inay tahay qabla nahyi oo baraa'adii asliga ahayd markii ibaaxa asliya ay iskaga sugnayd intaan la xaaraantinimayn ay mubaaxa iska ahayd ibaaxa asliya baa lagu xambaarayaa nebigu inuu isticmaalay hadday ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam muxkamku markaa wuxuu yahay waa reebista la reebaayo ee la nahyaayo cidaan ilaahay ahayn lagu dhaarto saasaa muxkamku yahay xadiiskan cumarna sabab buu lahaa nebigaa maqlay calayhi salaatu wasalaam cumar oo aabbihii ku dhaarnayaa markaasaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa taxrifuu biaabaa'ikum walaa bitawaaqi sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay aabbayaashiin ha ku dhaaranina daaquudkana ha ku dhaaranina faman kaana xaalian falyaxlif biاllahi aw liyasmut marka sidaas yadaa bay ahayd cumar markuu ku dhaaranayay ma ogeyn inay markaa xaaraan tahay waa inay bannaanayn ama inay nahyi tahay ma ogeyn oo kama warqabin marka cumar halkaasna waxaa laga qaadanaya shay marka mukhaalafo sharciya ruuxu inuu ku dhacaa intii aanu ogeyn oo ka warqabin oo ka jaahilka ahaa inaan lagu dhaleecaynayn ee shayga aanu garanayn ee uu garasho la'aan ugu dhaco ama nahyigu inaanu soo gaadhin uu ruuxu ugu dhaco inaan lagu dhaleecaynayn laguna dagaalayn ee loo sheegaayo un sida saxda ah ayaa laga qaadanaya aasimna aanu ku noqonayn waxa aanu ogeyn waayo khitaabku inuu u sugnaanayo ou mukallaf ku noqonayo dadku ay ku noqonayaan waxay ku xidhan tahay buluqa ay soo gaadhay bay ku xidhantahy wma kana allahu liyudila qawma bacda id hadaahum xata yubayina lahum ma yattaquun marka wixii ayna cilmi u lahayn dadku inayna ku dembaabayn baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dhaarta ilaahay cid aan ahayn lagu dhaartaa inaanay bannaanayn baa laga qaadanaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay soo naqliyeen ijmaac oo ibnu cabdilbar wuxuu ku soo raray ijmac culammadu isku waafaqsan yihiin dhaarta ilaahay cidaan ahayn lagu dhaarta inay xaaraan tahay ahlucilmiga qaarkood saasay ku soo rareen ijmac dhaarta ilaahay cidaan ahayn lagu dhaarta inay xaaraan tahay bay ijmac ku soo rareen bacdu ahlicilmi waxaana ka mida ah ibnu cabdilbar waxaa kaloo laga qaadanaya dhaarta ilaahay cidaan ahayn lagu dhaartaa inay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn waayo waxaa lagu ilaaqay kufri iyo shirki man xalafa bigayr illahi faqad kafara aw ashrak saas aawadeed fuqahada qaarkood warkay yidhaahdaan waa karaahiyo waxaa lagu xambaarayaa inay u jeedeen karaahatu taxriim ixsaanan lidanni bilculamaa karaahada inay u jeedeen karaahadii xaaraantimaynta ahayd oo karaahatu taxriim ay uga jeedeen wanaajin malaha loo wanaajinayo culamada oo malo wanaagsan laga malaynayo daraaddeed baa saa loogu xambaaraya waxaa kaloo laga qaadanaya sida markaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ay ugu hoggaansanaayeen axkaamta sharcigaa marka loo sheego siday ugu hoggaansanaayeen oo u raacayeen baa laga qaadanaya isla markii laga reebayba cumar waa joojiyey dhaartii uu ku dhaaranayay aabbayaasha ku dhaaranayay waa kaa yidhi dib uguma dhaaran laa daakiran walaa aaira waxaa kaloo laga qaadanaya shayga marka waxa munkarka xun afka in la soo mariyo maslaxo kalifaysa haddaynay jirin inaanay fiicnayn oo cumar wuxu uhi walaa aaira xataa cid kama xikaayoon xikaayada shay kufriga laga xikaayoodaa haddaan wax kala raacin oo istixsaan iyo wax la mida dee aan laga dareemayn ama laga arkayn yani mamnuuc ma aha oo shaygii kufriga ahaa ama shaygii xaaraanta ahaa waxaa loo soo naqlin karaa yani maslaxo ku jirta daraaddeed si butlaankiisa loo caddeeyo maalan ama si loogu markhaati kaco cid tidhi iyo wax la mida qur'aankaba waxaa ku sugan ilaahay isagoo ka xikaayoonaya ashyaa kufri ah. laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laakiin iyadaan maslaxa ku jirin in afka lagu ballaadhiyo ma aha waxaad arkaysaa dadka waaweyn inay odhan jireen waxyaalaha markaa aad ay u karaahiyeysanayaan wuxuu ku hadlay waxaan afka la soo marin karin se tacbiir cajiiba maaha wuxuu ku hadlay waxaan afka la soo marin karin buu ku hadlay waxay ku tusinaysaa siday marka isaga ilaalinayaan ereyada qaarkood afkooda inay ka soo baxaan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida dhaarta cid lagu dhaaranayo waa tacdiim cid la weynaynaayo oo hadalkii lagu adkaynayo tacdiimka cidda mucadamkaa la weynaynayo lagu tawkiidinayo hadalka oo lagu adkaynayo tacdiimkaana ilaahay unbaa u munaasiba cid kale u munaasibi ma jirto waxaa kaloo laga qaadanaya fadliga cumar iyo xalaalmiradkiisu sida u badnaa ayaa laga qaadanaya waxaanu isaga ilaalinayay inuu hadalkaa xikaay ahaan u soo raro oo u sheego si aan carabkiisu u caadaysan oo deed arrinku aan ugu sahlanaan can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal qaala sulaymaanu bnu dawuud calayhim asalaam nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi sulaymaano ina daawuuda calayhim asalaam laatuufanna alleylata cala tisciina imra'a ay wallaahi ilaahay baan ku dhaartee laatuufanna ku wareege oo ku wareege oo isu maree alleylata caawa calaa tisciina imra'a sagaashan dumara isu mareen sabciin buu idin qorayaa labada soo noqon jireen waay aduu labada soo raraan calaa tisciina imra'a iyo calaa sabciina imra'a labada soo raraan marka nusakha qaar waxay qorayaan calaa tisciina imra'a sagaashan dumara isu mareen nusakha qaarna waxay qorayaan laatuufanna alleylata calaa sabciina imra'a caawa ku wareege oo ku wareega oo isu maree toddobaatan dumara isu maree waa toddobaatan dumara oo qaarna uu qabo zawjaadkiisii ay yihiin qaarna addoommadiisii ay toddobaatan dumara u xalaal ah ayuu intaba tilmaamayaa inuu isu maraayo dhammaan yani wada galmoonayo talidu kullu mra'atin minhunna hulaaman toddobaatankaa dumaroo talidu ay dhalayso kullu mra'atin gabadh kasta ay dhalayso gabadhaasoo minhunna yaga ka mida ay dhalayso hulaaman wiil ay dhalayso bimacnaa toddobaatankaa dumara markaan caawa isu mare buu yidhi dhammaantood waxay wada dhali doonaan mid walba inan bay dhali doonaan waa siduu rajaynayo inankaasoo yuqaatilu fii sabiili illaah ilaahay waddadiisa u dagaalamaya u jihaadaya ayaa mid waliba dhali doontaa faqiila lahu waxa lagu yidhi oo malagii ku yidhi qul in shaaa allah waxaad tidhahdaa in shaaa allahu dheh falam yaqul ma odhan hadalkii inaanu saani u maqlin ayaa markaa laga yaabaa amaba uu ka mashquulay fataafa bihinna waa ku soo dawaafo oo ku soo wareegey bimacnaa waa isu soo maray intiiba isagoo u tegaya falam talid minhunna ila imra'atun waaxida toddobaatankii dumar ahaa mid quri kama dhalin ila imra'atun waaxidatun gabadh keliya mooyaane cid ka mida oo wax dhashay ma jirto habeenka wax ma calool gelin mid keliyunbaa caloosheeda wax galeen waa gabadh qura iyaduna waxay dhashay nisfa insaan ay waladat nisfa insaan waxay dhashay yani waxa weeye dhicis ayay dhashay insaan marka waxa weeye jeexii waxaa laga tilmaamayaa qof aan dhammays ahayn oo dhicisa ayay iyaduna dhashay qaala faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu uhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam low qaala in shaaa allahu lam yaxnat hadduu odhan lahaa in shaa allahu hadduu odhan lahaa lam yaxnath ma dembaabeen wa kaana dalika daraka lixaajatii waxaanu arrinkaasi noqon lahaa gaadhis uu dantiisa gaadhaayo haleelaayo ayay noqon lahayd darakan bimacnaa idraakan lixaajatihi xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey bukhaarina mucallaq iyo musnad mid walba waa ku soo wariyey qowluhu qiila lahu hadalkiisa uu yidhi waxaa lagu yidhi qul in shaa allah yacni qaala lahu lmalak wuxuu u jeedaa sidaa waxaa ku yidhi malagga ayaa ku yidhi saasaa looga jeeda xadiidkan wuxuu ka warramayaa nebiyada in dumar badan loo baneeyey inuu nebi sulaymaanna ka mid ahaa nebiyadii dumarka badan qabay inuu ka mid ahaa ayaa laga qaadanaya marka intaasoo dumara u xalaala ayuu wuxuu tilmaamaya habeen keliya inuu doonayo inuu isu maro waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiyada xooggooda sida u badnaa oo waxa la siiyey xoog aan la mid ahayn xoogga dadka kale saas aawadee awood buu u helayey intaasoo dumara oo u xalaal ah inuu habeen keliya u wada galmoodo dhammaantood waa awoodi karayo taaqu ahye quwada ilaahay siiyey daraaddeed nebi sulaymaan ilaahay buu ku dhaartay inuu caawa isu mari doono goortaa uu dhaaranayo habeenkeeda yacni dumarkiisa inuu isu wada mari doono mid walbana u tegi doono waxaanu rajaynayaa mid waliba inay uuraysato oo ilmo calool galo ilmahaasina wada inan inuu noqdo ayuu rajaynayay inankaasina weliba markaa uu mujaahid ilaahay waddadiisa u jihaadaayay inuu noqdo saasuu rajaynayey siduu rajaynaayey ayuu sheegay laakiin istisne ma raacino in allahu ma odhan waxaa laga qaadanayaa yacni ruuxu siduu malaynaayo rajaynaayo ee niyadiisa ku sugan sheegista uu sheego inaanu ku dembaabayn cala sabiili alrajaa inuu u sheego inaanu ku dembaabayn waxaa laga qaadanayaa in allahu barakadeedu inay badan tahay wlaa taquulanna lshayin inii faacilun dalika hada ila an yashaa allah wax kastoo mustaqbali ah waa in insha allahu la raaciyaa wax soo socda oo aan weli dhicin oo uu rajaynaayo ruuxu inay dhacdo sida wanaagsan inay tahay insha allahu in la raaciyaa laga qaadanaya hadduu laakiin adunnu ama arjuu yidhaahdo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdaan lama raacinayo maala waxaad tihi arjuu an afcala kada wa kada wa kada in sha allahu ma ku sii darayo mise kuma sii darayo maya kuma darayo waayo arjuu iyo in sha allahu isma raacaan waana soo aroortay axaadiis mutacadida nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu yihi arjuu kada ama arjuu an akuuna kada in sha allahuna aanu ku darin halkaa waxay ka istimbaadeen culamada qaarkood hadduu markaa yidhaahdo arjuu kada ama arjuu an yakuuna kada wa kada ama adunnu annahu yakuunu kada wa kada waxaan u malaynayaa saa iyo saa inay noqon doonto ama u yidhaha waxaan rajaynayaa saa iyo saa noqon doonto wuxuu ka warramay isaga niyaddiisa waxa ku sugan iyo sida rajaagiisa ku sugan taasina waa ikhbaar can rajaa'ihi wa dannihi shay waaqica taasina malihiisa iyo rajadiisu waa shay waaqicoo dhacay marka in sha in la raaciyo uma baahna laakiin haddaanu arju ama adunnu iyo wax la mida aanu odhan sida saxani waa inuu yidhaahdo in allahu ku daro sida aayaddaba laynoogu sheegay walaa taquulanna lishayin innii faacilun dalika hadan ila an yashaa allah dadka qaarkood in allahu bay waxay is yidhahdeen tarjama markaasay waxay yidhaahdaan saasaan yeelayaa haddii ilaahay raalli ka noqdo farqaana udhexeeya raalli ahaanshaha iyo iyo doonista maaha wax kastuu ilaahay qadar ahaan u doonay inuu ka raalli yahay maaha wax kasta oo ilaahay qadar ahaan u doonay inuu raalli ka yahay ma saas aawadeed hadduu ilaahay raalli ka noqdo in la yidhahdo maahe in allahu waa in la yidhaahdaa waxaa laga qaadanaya haddii dhaartii lagu xidho mashii'ada lagu xidho inaan ruuxu ku dembaabayn maya hadda dhaar baa ku jirtay laamkani waa muwaia lilqasam laatufanna leylata cala tisciina imra'a waxaa lagu sii sifeeyey talidu kulu imra'ati minhuna hulaaman yuqaatilu fii sabiili illah xadiid sunanka qaarkood soo wariyeen waxaa ku soo arooray in nabigu yidhi calayhi asalaau wasalaam man xalafa faqaala fii xalifihi in shaa allah faqad istanaa ku kastoo dhaarta oo dhaartiisa gudaheeda ku yidhaahda in shaa allahu istina ayuu sameeyey waabal reebay wa fii riwaaya in shaaa facala wain shaaa lam yafcal yani ku kastoo dhaarta oo faqaala fii xadiiihi in shaa allah in shaaa facal wa in shaaa lam yafcal hadduu doono waa samaynaya hadduu doonona samayn maayo haddaad tiada wallaahi saasaan samaynaya dabeedna in sha allahu aad ku darto aad ku ladho dhaartaa inaad samaysaa laazim kuguma aha haddaad hadhow samayn weydo kafaara kuma saara dhaartii inay kuu sugnaato oo ay noqoto mid markaa laazim ah waxaa kaa baajinayo mashiiadaad ku xidhay dhaartu waxay noqonaysaa mucallaqa bilmashiia taasna waxa weeye xadiidkaa kalea sii caddaynaya xadiidkana sheekh albaani waa quweynaya waa taxsiininaya xadiidkan saxiixana waa laga fahmaya xadiidkaa sunankuna sariix baabu ku yahay waxaa kaloo laga qaadanaya nebiyadu caadaadkooda inay niyo wanaagsan u isticmaali jireen oo deed ay u noqon jirtay yani shay maxmuud oo fiican oo cibaado ah waata la yidhaahdo caadaat الصaalixiin cibaadaat wa cibaadaatu hayrihim ka caadaat dadka saalixiintae wanaagsan caadooyinkoodu waa cibaadooyin iyagoo wax cunaya ayaa cunitaankii wuxuu uga jeedaa niyo wanaagsan wuxuu uga jeedaa taqawi taacada ilaahay ugu quwaysanayo wuxuu u cabbayaa siduu cibaadada ilaahay iyo taacada ilaahay u awoodo oo ugu xoogaystu wax u cunayaa wax u markaasaa laga ajar siinaya waman nawaa biaklihi lquwa litaacati illaahi falahu maa nawaa wa cibaadaatu hayrihim ka caadaad dadka aan saalixiinta ahayn ee haafiliinta iska ah xataa cibaadooyinkooda waxay shabbahayaan caadooyinkay shabbahayaan siday niyadu u daciifka tahay daraaddeed iyo siday isaga mashquulsan yihiin nebi sulaymaan isagoo shay caadadiisii alla imanaya oo jirkiisana xaqu lahaa siinaya ayaa haddana wuxuu uga jeedaa maqsad wanaagsan oo in ubad wanaagsan oo saalixiin ah oo ilaahay dartii u jihaada inay ku dhashaan oo ku calool galaan inuu uga jeedo marka qadaa'u shahwa bas ugama jeedo dantaada gudo keliya muraadkiisu ma aha ujeeddo wanaagsan buu ka waxaaba laga yaabaa innaga dadka qaarkood de inay ugaba jeedaan markay eh, hawshaasoo kale la imanayaan yacni inuu u dhasho inaan dhib badan oo waxa weeye laga baqo oo dee markaysaga laayaan ah ya wax kala gaabiya ama reer hebel kala gaabiya inuu uga jeedo halkaana waxaa dhici karta dembi inuu ka xambaarto niyadiisa ku dembaabo qofka marna niyadiisa eh, ajar looga qorayaa marna niyadiisaa dembi looga qoraya inama alacmaalu biاniyaat wa inama likulli imri'in ma nawaa shakhsi walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo hadday khayr tahay iyo hadday shar tahay mid walba waxaa laga qaadanayaa inay dhici karto nebiyadu inay ilaawaan in allahu inay yidhaahdaan ama shay kale oo wanaagsan inay ilaawaan inay dhici karto waxaa kaloo laga qaadanaya yadaanu shaygii ku dembaabayn inay dhici karto haddana inay wax kaga baaqdaan sida waxaa weeye nebi sulaymaanba inamadaa badan ee jihaadaya ay uga baaqdeen inuu insha allahu ka tegey waana inagii soo sheegnay barakada insha allahu leedahayna waa laga qaadanaya can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam man xalafa cala yamiini sabri yaqtaticu biha maala mri'in muslimin huwa fiiha faajirun laqiya allaha wa huwa calayhi khadbaan rasuulku wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam marka la soo qaado sifadiisa ama magaciisa waa in lagu salliyaa waayo nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay bakhayl waxa ah ka agtiisa laygu soo qaado oaan igu sallinin bakhayl weeyaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bukhriguna waa sifo xun bakhaylnimadu sifo xun weeyi markaa saas aawade waa in la iska jaraa waa in lagu dadaalaa salliga nebiga sala allahu aley wasalam in la badsado iyo mar kastoo la soo qaadaba in lagu salliyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa in lagu dadaalaa rasuulku wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam man xalafa calaa yamiini sabrin ruuxa ku dhaarta calaa yamiini sabrin yacni dhaar xidhis ah oo loo soo taagay oo loo soo xidhay yani loo soo taagay sabriga asal ahaan waxa la waa xabsiga waxaa laga tilmaamayaa ruuxa haddii garcida ay isku haystaan oo ay garramayaan oo dhaari ay ku qadooddo dhaar lagu yeesho dee dhaartii waa loo soo taagaya marka yamiinu sabrin waa taas waa dhaar ruuxa loo soo taagay ama loo soo xabisay loo soo xidhay likaalay dhaaro caddayn waa ruuxii ku haystaye oo markhaatiyaal kuu waaye dhaar iskaga furfur wallaa lagu marinaya yamiinu sabrin waa taas oo dhaartaa ruuxa loo soo taagayo ee xaq loogu yeeshay in la dhaarsado man xalafa ku kastoo dhaarta calaa yamiini sabrin dhaar ruuxa loo soo xidhay bimacnaa loo soo taagay ku dhaarta dhaartaasoo yaqtaticu biha uu ku goosanayo maala mri'in muslimin ruux muslima xoolihii uu ku goosanayo ku qaadanayo ile markuu dhaarto oo xoolaha ku dhaarto inuu isagu leeyaho hebel aanu lahayn farha looga qaadaya wallo ku goosto dhaar ayuu ku goosto ku qaata dhaartaasoo yaqtadicu biha uu dhaarta ku goosanayo damiirka haadu yamiinku u noqonayaa maala mri'in ruux xoolihii uu ku goosanayo ruuxaasoo muslimin muslim ah xoolihiisa uu ku qaadanayo ku goosanayo huwa fiiha faajirun dhaartaasoo waa jumlo labaadoo sifaa huwa fiiha faajirun uu ku markaa been sheegayo dhaartaa fujuurka fisqiga iyo beenta ayaa la yidhaahdaa dhaartaana waa dhaaruu ku been sheegayo aan run ahayn fiiha damiirka ku jiraa wuxuu noqonayaa dhaartii laqiya allaha wa huwa calayhi khadbaan allah wuxuu la kulmaa maalinta aakhiro waalxaal huwa calayhi khadbaan uu u cadhaysan yahay cadho aada uu cadhaysan yahu ilahay la kulmaa iyadoo ilaahay cadho aada u cadhaysan yahay ayuu ilaahay la kulmaa wanasalat waxaana soo degay ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi wa aymaanihim amanan qaliila aayaddii suuratu ali cimraan ku timi ee waciidka iyo goodiga sheegaysay ayaa soo degtay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska soo socdaana waa isla macnahaasu ku saabsan yahay aan ku darno can ilashcai bni qaysin radia allahu canhu qaala kana baynii wa bayna rajulin khusuumat fii bi'r ashcath bnu qays saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu yidhi kaana baynii wa bayna rajulin waxaa noo dhexaysay anigiyo nin khusuumatun dood baa noo dhexaysay fii bi'rin ceel aanu ku garramayno ku doodayno anna sheeganayo isna sheeganayo ceel baa laysku hayaa fakhtasamnaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa waxaannu u xukun tagnay oo inaannu agtiisa ku garanno aannu u tagnay rasuulka sala allahu alayhi wasalam dooddii iyo gartii waxaannu ula kacnay xagga rasuulka calayhi asalaatu wasalaam si aannu agtiisa ugu garanno oo ugu gar faqaala rasuulu lahi sal allahu alayh wasalam markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi shaahidaaka aw yamiinu ama labadaada markhaati ayaa jira ama dhaartiisaa jirta man laba mid weeye waxaa laydinku kala xukumayaa ama laba markhaati waa inaad keentaa ama waa inuu dhaartaa qultu idan yaxlifu walaa yubaali markaasaan waxaan idhi buu yidhi yaa rasuul allahi hadday caynkaa tahay wuu dhaaranaya uma aaba yeelayo wuu iska dhaaranaya ya dhaar haddii loo bandhigo wuu dhaaranaya uma aaba yeelayo idan yaxlifu markaasba waa dhaaranaya walaa yubaali uma aaba yeelayo dan kama gelayo dhaarta nimay dhaari xidhaysa ma aha waa sida isagu cabiray faqaala rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam markaasuu rasuulka ilaahay waxau yihi sal allahu aleyh man xalafa calaa yamiini sabrin yaqtadicu biha maala imri'in muslimin ku kastoo dhaarta calaa yamiini sabrin dhaar loo soo taagay oo loo soo xidhay bimacnaa sharcan loogu yeeshay ruuxa ku dhaarta dhaartaasoo yaqtadicu biha dhaartaasoo uu ku goosanayo maala mri'in muslimin ruux muslima xoolihii uu ku goosanayo dhaartaasoo huwa fiiha faajirun iyada gudaheeda uu been sheegayo huwadu wuxuu u noqonayaa waa shakhsiga goosanaya maalka ku goosanaya dhaarta shakhsigay u noqonaysa fiihana waxay u noqonaysaa dhaartay u noqonaysa dhaartaasoo huwa fiiha faajiru shakhsigaasi dhaarta gudaheeda uu ku markaa been sheegayo oo been ku dhaaranayo laqiya allaha wa huwa calayhi khadbaan ilaahay wuxuu la kulmaa iyada oo ilaahay u cadhaysan yahay ayuu ilaahay la kulmaa xaaluu ilaahay aada ugu cadhaysan yahay ayuu allah la kulmaa markuu la kulmayo ashcath bnu qays ninkanna ay khusuumadu dhex martay wuxuu ahaa nin yahuudi ah ninkaasay isqabteen ceel bayna isku qabteen iyo dhul ashcath bnu qays baa la yidhi markhaatiyaal keenso markhaatiyaal u caddeeyo waa waaye ninkii yahuudigaa baa la yidhi waa dhaaranayaa yaa rasuul allahi ninkan idhaari xidhi maysa buuhi waa iska dhaaranaya dhaarna uma aaba yeeli ya wax kale kuma lihid baa layidhi ama markhaatiyaal waa inaad keensataa ama waa inuu ku dhaartaa ilama suuragal aha anna caddayn keeni maayo dhaartiisana qaadan maayo aqbali maayo saas aawadeed ruuxa muddacalayhiga wax loo sheeganaya faasiq ha ahaado gaal ha ahaado noocu doonaba ha noqdo muslim ha noqdo ruux wanaagsan ha noqdo ruux xun ha noqdo waxa weeye dhaar baa lagu leeyahay cadayn hadduu waayo ruuxi wax u sheeganayey inuu yidhahdo dhaartiisa aqbali maayo xaquma leh farqina ma kale laha inuu gaal yahay inuu muslim yahay ka wax loo sheeganaya shaahideeka aw yamiinu faajir kasta ha ahaado gaal kasta ha ahaado yacni mar hadday noqoto dhaar baa lagu yeeshay dee waxa weeye waa inaad dhaarta ka qaadataa ha ku gubtee dhaarta ka qaado laakiin caddaynna keeni maayo dhaartiisana aqbali maayo waxaana sii dayn maayo ilaaba ilaa dhigo maxay noqonaysa ya dee xukun saxa noqon mayso jujumaata iska noqonayso wax saxa ma aha looma baahna saas yacni garta muslim iyo gaal kii lala garnaqsadaba yacni waxa lagu kala garbaxo ayuunbaa lagu kala garbaxaya la yidhahdo waxayga ii cado haddii waxaasi mar aniga ii cad yihiin in waxaygii ay yihiin sina ugama tago dee ruuxa laga aqbali maayo waxaagaad garanayso ku cad mar haddaad caddaysan kari weyday bayinaad ku caddayso aad weyday in lagu dhaarto ayuunbaad ku khasban tahay haddii kale de waxba dhaarsan maayo waa iska tegayaan dee labada adigu kala dooro inaad dhaar la'aan ku tagto waad halkaa ka martoad tidhaahdo ilaahay baan uga hadhay aakhiraan isla tegaynaa iska daaye iyo xukunka aakhiro kollayba waa dambeeyaayo aakhiro xukunkeeda waa addaanad cafin waa isla tegi doontaane dhaartana inaad sii mariso dee labada kee kuu fiican dee inaad dhaartana sii mariso waaba dhici kartaa dhaarta inuu iska taago waxaagii aad hesho ya waana marka waxa weeye haddii uu ku dulmiyeyna dee dhaartana isagay sii dhibaysaa isaga ayay sii dhibaysaa xukunka lama yidhahdo de siaan anigu doonayo haddaan la yeelin waxba suuroo geli maayaan yani waxaa la rabaa cadli wax dadka u dhaxeeya wax dadkii kala xukuma waxay dadku u kala baxaan waa inay yeeshaan dariiqay ku kala baxaan ruuxina marka waxa wey lehe saasaad u gar leedahay wax kale gar uma lihid waa inuu aqbalaa qaataa waa inuu aqbalaa uu qaataa waxaa laga qaadanaya ruuxa markaa muduciga wax sheeganaya in laga rabo markhaatiyaal bayina laga rabaa waxyaalaha markaa dhiigaga iyo xoolaha ku saabsan laba markhaati inuu u keeno weeyi laba markhaati waa inuu wixii xoola ku saabsan waxa kaloo furan yacni waxa weeye inuu nin iyo laba dumar u keeno wixii xoola ku saabsan waxa kaloo furan inuu hal markhaati iyo lug dhaaroo luukaabtaa inuu ku daro hadduu wax markhaatiyaalaba waayo loo sheegtaha muddo calayhiga wax loo sheeganayo ayaa la dhaarsanaya isagaa la odhanaya dhaaro albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar sida xadiidka saxiixayn ku sheegaayo yani caddayntu waxay saaran tahay mudduciga mudducigaa laga rabaa caddaynta walyamiinu cala man ankar dhaartuna ka wax loo sheeganaya inkiray ee diiday ayaa dhaartana ay saarantoo laga rabaa riwaayo waxaa ku soo aroortay walyamiinu cala almuddaca calayh dhaartuna mudda wax loo sheeganayo ayay saaranta haddii kii mudda isaguna dhaaran waayo dhaarta iska taago nukuul baa la yidhaahdaa kii mudda wax loo sheeganayey baa dhaaran waaye dhaartii waxay ku noqonaysaa mudducigay ku noqonaysaa nukuul baa la yidhahdaa isagaa lo odhanaya dhaaran wixii dhiigga marka hore asaalatan ee qisaasiya wax la ku tacalluqa rag cidaan ahayna kama markhaati gasho hadday qisaasiba ka iman karto dil camdiya uu yahay lakiin ahlucilmiga qaarkood waxay dhahaan dhiigba ha ku saabsanaatee hadduu dilku khata yahay oo aan qisaasiba ka iman karin ama macna alkhata iska leeyahay sida ilmo yaroo sabiya wax dilay ruux marfuuculqalama ayaa wax dilay xukm alkhaa buu iska leeyahay sida jamaahiru ahlicilmi ay maraan magti caaqiladaa qaadaysa culamada odhanaysa xukmi camdi buu yeelanaya majnuunka iyo sabigu waxay dilaan kama hadlayaan xagga qisaasta waxay ka hadlayaan magtii ma ruuxa xoolihiisaa laga jaraya mise caaqiladaa qaadaysa wuxuu ku saabsan yahay khilaafkoodu intaas hadday yidhaahdaan xukmi camdi buu leeyahay ruuxa waalani wuxuu dilo waxay ka dhigan tahay camdi barheedh ama sabigu wuxuu dilo waxay ka dhigan tahay barheedh uma jeedaan waa loo qisaasayaa culammada sidaa tidhi uma jeedaan ee waxay u jeedaan hadduu xoolo leeyahay magta xoolihiisaa laga jarayaaye tolku qaadi maayay u jeedaan lakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan marka hore xukum khata inuu leeyahy calaa haada caaqilada ama casabada ayaa marka horeba magta qaadaysa marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan wixii dhiig ah ee almaqsuudu minhu lmaal waxaa looga jeedaa ay tahay xoola un in la helo aan marnaba qisaasi ka imanayn dumarkii waa ka markhaati geli karaan oo sida marka waxaa weeye ninkii labadii dumar ahaa ee xoolaha ka markhaati gelaya halkanna waa ka markhaati geli karaan bay bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen waxyaalaha laga qaadanayo xadiiskan waxaa ka mida labadan xadiis aynu aragnay dhaarta beentaah inay xaaraantao min kabaa'ir dunuub tahay waa laga qaadanaya waayo maadaama cadho ilaahay ay sababayso waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub dembi kastoo cadho ilaahay sababayaa dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid yahay waxaa kaloo laga qaadanaya dacwada marka la dhegaysanayo in lagu bilaabaayo muduciga oo muddo calayhigu dambaynayo waxaa kaloo laga qaadanaya xukunka xaakimku u xukumaa khilaafkii markaa muuqanayey iyo sheegashadii iyo khusuumadii adduunyada laysku haystay mas'alada ayay goynaysaaye ma aha markaa mid xukunka xaakimku uu xaaraantii xalaal ka dhigaya ma aha cuquubadiiyo dembigiina mid baajinaya ma aha waxay dadka qaar moodaan haddii arrin lagu garamo oo gartii inta la qaado sharci lagu kala xukumo oo wixii loo sheeganayay uu sidaa ku duudsiyo ama wuxuu sheeganayey loo xukumo inay yidhaahdaan sharci baa laygu xukumayoo mar haddii shareicadii ilaahayna lagu xukumay dee anigu dembi kuma qabo arrinkaa waxba kama jiraan iyadoo sharci lagugu xukumay ayaa sharcigani daahir buu eegaye bain ma eegayn axkaamu dunyana waa cala dawaahir waa waxa la sheegtay iyo waxa lagu dacwiyey xukumka xaakimku xaaraan ma xalaaleeyo xalaalna ma xaaraantinimeeyo waata xadiid saxiixa ku sugan nebigu ku yihi sala allahu aleyh wasalam inama ana bashar wa inakum takhtasimuuna ilay falacala bacdakum an yakuna alxana bixujatii min bacd faman qadaytu lahu min xaqi akhiihi shayan falaa yaakudhu fainama aqطacu lahu qicata min annaar xadiiska saxiixa nebigu wuxuu uhi calayhi salaau wasalaam anigu waxaan ahay oo qura bashar aadami baan ahay idinkuna waa isla kay gar imanaysaan oo isla kay dood imanaysaan waxaa laga yaabaa qaarkiin qaarka kale inuu garta ka sheegan og yahay oo wax ka caddayn badan yahay oo ka fasaaxa iyo bayaan badan fainamaa aqdii binaxwi maa asmac waxaan maqlaaye sheegataan baan wax ku kala xukumaya yanii kii garta lahaa hadduu gartiisii ka saarufo isagu sheegan waayo ama u isagu caddaysan waayo dee waxa weeye ma aha markaa waxa mid la ysaga xukumayo maaha ka kale wuxuu isku daafacayo gartii ka baajinaysa hadduu la yimaado isagaa loo xukumaya nebigu wuxuu ku daray calayhi salaatu wasalaam xaq xuquuqda walaalkii ka mida kaan u xukumaa yaanu qaadanin fa aqdacu lahu qicata min annaar waxaan u goynayaa gobol naara ayaan u jarayaa haddee nebigaa xukumay calayhi asalaatu wasalaam oo ii xukumay naartii kama baajinayso xalaalna uga yeeli mayso xukmu lxaakimi laa yuxallilu alxaraam walaa yuxarimu alxalaal xukunka xaakimku xaaraan ma xalaaleeyo xalaalna ma xaaraantinimo waayo axkaamta adduunyadu daahir iyo waxa muuqday ku dhisan tahay laakiin maxkamadda ilaahay ee aakhiro daahir iyo baatinba waa lagu xukumaya kor iyo kalal ya marka saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa xukunka xaakimku u xukumaa inaanu ka baajinayn cuquubadii inaanu ka baajinayn iyo cadhadii ilaahay laqiya allaha wa huwa calayhi khadbaan can haabit bni daxaak alansaariyi radia allaahu canh anahu baayaca rasuula اllahi sala allahu aleyh wasalam taxta ashajara haabit ibnu daxaaq saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu la baayactamay oo bayco la galay nebiga calayhi asalaatu wasalaam wuxuu kula baayactamo oo kula ballamay taxta ashajarati geedkii hoostiisuu baycada kula galay waa sulxu lxudaybiya baycadii baycatu ridwaan la odhan jiray geed hoostii baa nebigu baycada ku qaadayey laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima ma fii quluubihim marka geedka hoostiisa ayuu baycada kula galay nebiga sala allahu aleyh wasalam thaabit ibnu daxaak baycada dadkii galay oo dhanna waa ahlu janno oo naar ma gelayaan wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa yadkhulu nnaara axadu baayaca taxta ashajara naar geli maayo ruux bayco ku galay geedka hoostiisii bayco ku galay naar ma gelayo ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahayna waa taskiyey cidda baycadaa gashay laqad radia allahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima ma fii quluubihim yacni xataa waxa la taskiyeeyey baatinkooda iyo qalbiyadooda waxa ku jira inay ikhlaas iyo yaqiin iyo iimaan tahay maaha daahirkoo keliya facalima ma fii quluubihim haddamaaragta waxaanuu ilaahay sheegay inuu ka raali noqday ya waxaana cadadkoodu ahaa kun iyo afar boqol ayay ahaayeen kun iyo afar boqoloo saxabi bay ahaayeen riwaayaadka qaarkoodoo sheegaya waa jira kun iyo shan boqol iyo qaar sheegaya kun iyo saddex boqol laakiin waxay culammadu u badiyaan kun iyo afar boqol inay ahaayeen hadday wax raacaan wax badan ima raacin yani waa dhici karta afraad inay dheerayd kun iyo afarta boqol laakiin kun iyo shan boqol may gaadhin saas aawadeed addoon uu lahaa xaatib ibnu abi baltaca ayaa xaatib ka cawday wuxuu ka cabanayey inuu ku adkaaday oo wuxuu isagu u arkaayey inay dhib ku tahay inuu ku kallifay markaasuu yaa rasuula allah naar buu gelayaa xaatib ibnu abi baltaca markaasuu kadabta nebigu sala allahu aleyh wasalam u yihi been baad mar hadduu galay inuu naar galaa ma dhici karto wa ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal man xalafa calaa yamiinin ku kastoo dhaarta calaa yamiinin dhaar ku dhaarta bimillatin hayri lislaam bimillatin diinna ku dhaarta diintaasoo hayrilislaami islaamka aan ahayn ay mughaayiratin lilislaam hayri waa sifo milladay sifo ka tahay oo haddii la yidhahdo macrifa waxaana la yaqaanay isimka haddii macrifo loo idaafeeyo inuu macrifoobo nactiguna hadduu yahay nacti xaqiiqiya eh, waa inuu tacriifkiiyo tankiirka ka waafaqaa maxaa laga jawaabaya waxaa laga jawaabayaa hayri macrifaba ha loo idaafeeye laakiin waa mutawaqila fi tankiir waxay ka mid tahay alfaadda ama erayada aadka ugu xeesha dheer nakiranimada marka macrifo in loo idaafeeyo kuma macrifowdo hayru iyo milu iyo markaa saas aawadeed yani macna tankiir bay leedahay mughaayiratan lilislaam miladaasoo islaamnimada ka duwan oo diin kale ah ruuxa ku dhaarta kaadiban xaaluu been sheegaayo ku dhaartaa mutacammidan xaaluu u badrheeraayo ku dhaartaa fahuwa kama qaal fa huwa isagu kama qaal wuxuu ku sugan yahay siduu yidhi masalanoo kale wuxuu yidhi yuhuudi baan ahay haddaanay saa iyo saa marka waxaa laga tilmaamaya inuu waxaweeye sida uu yidhi marka inuu yahay yani waxaa laga tilmaamaya waa adkayn arrinka lagu adkaynaayo oo waciid weyn baa ku jira marka kaannahu inuu markaa diintaa u guuray oo kale laakiin agarka culamadu waxay leeyihiin kuma gaaloobayo milada kagama baxayo fa huwa kama qaal waman qatala nafsahu bishayin ku kastoo dila naftiisa bishayin shay ku dila cudiba bihi yowma alqiyaama shaygaa waa lagu cadaabaa maalinta qiyaame walaysa calaa rajulin nadrun fima laa yamlik walaysa calaa rajulin nin korkii ma ahaan nadrun nadar fiima laa yamlik oo ku nadro waxaanu mulkiin ruuxu wuxuu ku nadri karaa wuxuu mulkiyo mulkiyaan u leeyahay laakiin waxaanu mulkiin kuma nadri karo kuma nadri karo wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku sugnayd walacnu lmumini ka qatli qofka muuminka ah lacnada la nacdalaa waxay la mid tahay dilka la dilo kalay la mid tahay way shabbahdaa wa fii riwaayatin man iddacaa dacwa kaadibatan liyatakahara biha lam yazidhu allahu ila qila man iddaa ku kastoo sheegta dacwa sheegasho sheegashadaasoo kaadibatan been ah waxaanu lahayn buu yidhi waa ya liyatakahara biha wuxuu u sheeganayaa si uu ugu farabadsado oo sheegashadan wax badan ugu helo waxaanu lahay muu doonayaa inuu ku siyaadsado ku helo ama uu iskaga qabso ku qabso ku qadimaysidii lam yazidhu allahu caza wajalla ilaa qila ilaahay uma kordhiyo ilaa qilatan yaraansha mooyaane wax kale uma siyaadiyo xadiidkan haabit ibnu daxaak bukhaari iyo muslim baa soo wariyey riwaayada labaad lafteeda waa bukhaari iyo muslim laakiin riwaayada saddexaad ee waman iddacaa dacwa kaadibatan iyada muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu sheegayaa ruuxa ku dhaarta milo ama diin aan islaamka ahayn ku dhaarta isagoo been sheegaaya una badrheedhaya waa sida uu yidhi weeye bimacnaa waxaa loogu goodiyayaa kaannahu inuu diintaa ku sugan yahy marka daahirkiisa waxaad mooddaa in la leeyahay waa gaaloobay laakiin culammadu waciid bay ka soo qaadeen inay goodi tahay marka ma aha ilaaba ilaa inuu markaa gaaloobayo marka ma aha lakin waxaa laga tilmaamaya dembi kabaa'ira inay tahay baa laga tilmaamaya laakiin lafdadan ayuu markaa ku kufrinaya agsarka culamadu ma marin bacdu ahlicilmi daahirkay qabsadeen waxay yidhaahdeen hadduu dee markaa ruuxu yidhaahdo sidaa haddaynay ahayn yuhuudi baan ahay ama nasraani baan ahay uuna og yahay inaanay ahayn uuna u badrheeray maanic ku jiraa ma jira daahirka xadiiska la qabsanaya bay yidhahdeen waa ku gaaloobaya culamada qaar baa saa yidhi ama wuxuu yidhi haddaynay sidaas ahayn diinta islaamka beri baan ka ahay waanu og yahay inaysa ahayn waa hadal khatar ah marka daahirka xadiiska wuxuu ku tusinayaa inuu markaa ku gaaloobayo laakiin culamada qaar baa awilay laakiin bacdu ahlicilmi waxay qabsadeen daahirkay qabsadeen waayo waxaa ku xidhan laba qayd kaadiban iyo mutacammidan haddaanu been sheegayn ee uu run sheegaayo dee xadiisku ma sheegin inuu ku gaaloobayo oo lama odhan mar layba ama run ha sheega ama been ha sheege fa huwa kama qaal lama odhan ee waxaa lagu xidhay qaydka ah kaadiban waxaa kaloo lagu xidhay mutacammidan inuu u bareeray oo u qastay marka quyuudda haddii markaa meesha ay taallo waxay noqonaysaa daahirka xadiisku inuu faa'iidaynaayo inuu u bareero inay ka dhigan tahay diinta inuu ka baxo isagoo garanaya waxaan inay been tahay haddii aanu garanayo inuu been tahay ee uu moodayo inay sidaasi tahay sidii dhabta ahayd dee kuma gaaloobayo ee mutacamidan baa lagu xidhay tacamudkana wuxuu keensanayaa shaygan waa inuu og yahay inayna sidaas ahayn dabeedna uu bareeray oo u qastay marka waa wciid daran weeye xataa haddii la yidhaha milada kaga bixi maayo daahirku kufri bay markaa xadiisku faa'idaynaya daahirkiisuya xataa haddii la yidhahdo milada kaga bixi maayo waxay faa'idaynaysaa dembi kabaa'ira aad iyo aad u weyn bay faa'idaynaysaa marka cidaan ilaahay ahayn in lagu dhaartana dee ma bannaanaba waxaa kaloo xadiisku sheegayaa ruuxa naftiisa ku dila shay ama sunu cabbay ama isgubay ama marka waxa weeye midu isgeliyey ama qaraxu isqarxiyey ruuxii shay naftiisa ku dila aaladdaasi waxay doonto ha uu ku dilay shayga laftiisii baa lagu cadaabaya maalinta qiyaamee waxaa laga qaadanaya ruuxu inuu isdilaa inaynay bannaanayn dilka ruuxu isdilayaa sinaba inaynay u bannaanayn ay tahay muxaram qaطcan waxaa kaloo laga qaadanayaa in dembi kabaa'iroo weyn ay tahay ilaa cadaab aakhira loogu goodiye dembiga cadaab aakhira loogu goodiye cidda la timaadaana waa min dunuub waxaa kaloo laga qaadanaya ku kastoo naftiisa dila waciidkaasi inuu ku rumoobaayo bimacnaa cumuumka waciidka inuu soo gudagelayo marka in la yidhaahdo waxa weeye kii isu dila ama sabiru sabri waayey ama markaa noloshuu karaahiyaystay ama wax la mida ayaa lagu xambaaraya waa naska xadiiska oo macnihiisii cumuumkiisii laga saarayo waayo waa lafdi caam ah man qatala man waa cumuum yani mantu waa shariya waxay faa'idaynaysaa cumuum bay faa'idaynaysa waxaa soo gelaya shaksi kastaa soo gelaya waa ku kasta ayaa soo gelaya wamaa shumuulu man liunha janafuu wa fii shabiihi lmuslimiina ikhtalafuu yacni khilaaf markaa kuma jiro muctabar ahi manta shardiyadii inay tahay caama oo cumuum faa'idaynayso wamaa shumuulu man liunha janafuu xataa dhadigaa soo gelaya lab iyo dhadig waa soo gelayaan lafdiga markaa man ee shardiyada ah qatala waa ficlu shari ficlu shardiguna wuxuu faa'idaynaya cumuum nakira fi siyaaqi shari ayaa meesha ku jirta waay alafcaalu nakiraat sida marka waxa zajaaji uu ku soo raray ijmacu nuxaa nuxaaddu inay ku ijmaaceen marka aya qatlin baa soo gelaya dil kasta bishayin waa nakira fi siyaaqi shari aya shay baa soo gelaya aya aala shaygaas nooc doonaha noqdo saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa dilka qofku naftiisa dila si walba inay xaaraan u taho inay marnaba bannaanayn cumuumkaa daliil lagaga soo reebana lama hayo waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya nadarka ruuxu waxaan u mulkin inuu ku nadraa inaynay markaa u sugnayn shayga uu ruuxu ku nadraya waa inay tahay wuxuu mulkiyo laakiin waxaan u mulkiyin hadduu ku nadro neefka hebel leeyahay ama hashaa uu leeyahay ama wankaa uu leeyahay baan ilaahay waxaan ugu nadray inaan qalo hada nadr laa yaصix waayo waxani mulkigiisii ma aha wax mulki cid kale hadduu ku nadro asixi maayo waa inay tahay wuxuu isagu mulkiyaa wuxuu ku nadrayaa ma wayna macsiyo ahayn waa inay tahay wuxuu ku nadrayaa wax daaca xadiiskii waxa weeye sunankuna waa tilmaamayey oo macnaha waa sheegayey baabu nadri waa inoo soo socdaa waa inoo iman doona insha allah wuxuu kale xadiisku tilmaamayaa qofka muuminka in la nacdalaa inay la mid tahay dilka la dilaayo marka lacnadda waa inaan la isticmaalin cid ilaah iyo rasuulkiisu nacdashay waa la nacdali karaa wasfi ahaan cidda u nacdalay waa loo nacdali karaa sida lacnat ullahi cala aalimiin sida waxa weeye markaa lacnadda la nacdalay ka ribada cuna iyo ka ribada bixiya iyo ka qaata iyo ka bixiya iyo kuwa la midka haddii wasfiga nebigu ku nacdalay calayhi salaatu wasalaam lagu nacdalayo lacana rasul lahi sala allahu alay waslam aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaala hum sawa lacana rasuul lahi sala allahu alay wasalam alraashi walmurtashi ka wasfi ahaan in lagu nacdalo laa xaraja fii dalik dhibi kuma sugna tacyiin nacdasha cid lagu nacdalayo walow dembi lacnad keensanayaba ha la yimaadee ruux muslima in lagu nacdalaa oo layaa hebel ilaahay ha nacdalo ta noocaasi iyadu sax maaha waxaa dhici karta ruuxu inuu la yimi dembi cidda samaysay la nacdalay laakiin wax ka baajiya nacdasha ay meesha taallo cala sabiil mihaal nabigu sala allahu aleyh wasalam lacana alkhamra fii cashara yani khamriga toban buu ku nacdalay khamriga laftiisuu nacdalay ka nacdalay ka samaynayuu nacdalay ka loo samaynayuu nacdalay ka qaadayuu nacdalay ka loo qaadayuu nacdalay ilaa toban buu gaadhsiiyey lacnadda saxaabi baa jiray saxaabada nebiga ka mida calayhi salaau wasalaam oo marar badan khamri cabbay nebigana loo keenay calayhi salaau wasalaam nebiguna waa nacdalay ka khamriga cabbaa saxaabi baa nacdalay oo ihi lacanahu allah ma akara maa yu'taa bihi ila nabiy sala allahu aley wasalam maxaa ka badan inta nebiga loo keenayo calayhi salaau wasalaam markaasaa nebigu wuxu uhi sala allahu aley wasalam laa talcanhu fainahu yuxibu allaha warasuulah ha nacdalin waayo ilaah rasuulkiisuu jecel yahay marka dembi cidda samaysa uu nebigu nacdalay inuu ruux sameeyaa laga yaabaa haddana maanic lacnadda ka baajinaya meesha uu yaallo saas aawood bee jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen shakhsiga mucayanka ah isaga markaa caynan ama shakhsan looma nacdalayo waxaa dhici karta waciidkan wax ka baajiya inay jiraan waxaa jira mumaxisaat cashara waxyaalo markaa waciidka baajiyo toban gaadhayaa jira oo toobaddu ka mid tahay oo istikfaarku ka mid tahay oo xasanaat maaxiya ka mid yihiin oo masaa'ib mukafira ay ka mid yihiin oo waxa weeye shafaacatu shaaficiin ay ka mid tahay raxmatu arxam araaximiin ay ka mid tahay wahlu majara laysa almuminu biاطacaani wala allacaani wala albadi xadiis waxaa lagu soo wariyey nebigu yihi sala allahu alay wasalam muuminku ma aha kacayda badan ee lacnada badan ee afka xun yani qofku waxa weeye carabkiisu waa inuu dhowrsoonaadaan qofku inuu noqdo carabkiisu mid waxa weeye markaa cay iyo markaa xumaanu ka dareerayso bimacnaa xumaanu ay ka qubanayso afkiisa ka soo qubanayso hadduu afka kala qaadaba wuxuu ku hadlayaa wax xun yihiin sifo wanaagsan maaha tan noocaasoo kale waa in laga taxadiraa xadiiska riwaayada kale waxay sheegaysaa ruuxa sheegta sheegasho uu ku been sheegayo wax ku farabadsanay uga jeedo inuu wax ku farabadsado ilaahay yaraan buu u siyaadiyaa masalan wuxuu sheegtay xoole aanu lahayn ya waciid baa ku jira yani wuxuu ka qaadayaa yani in dulli loo celiyo sharaf aanu lahayn buu sheegtay cilmi aanu lahayn buu sheegtay nasab aanu lahayn buu sheegtay wuxuu markaa ka qaadaya dulli buu ka qaadaya masale markaa sharaf ugu hela ayuu wuxuu yidhi nasab wuu ogyahay inaanu lahayn ayuu wuxuu yihi waxaan ahay aalu beytkii baan ahay aalkii nebiga ayaan ahay calayhi salaau wasalaam ya xaalka noocaas ah wuxuu markaa waxa weeye ka qaadayaa dulli lam yazidhu allahu ila qila wuxuu sheegtay cilmi aanu lahayn si dadku ugu qadariyaan oo ugu sharfaan waxaanan aqaanaa waxaanan aqaanaa waxaanan aqaanaa ya wuxuu ga jeedaa tasharuf uu sharaf ku helo lam yazidhu allahu ila qila yani waxa weeye Eh, waxaa loogu kordhinaya dulli buu ka helaya yani mid wanaag ka dheefeeyo ma aha marka waxaa laga qaadanayaa in layska ilaaliyo ruuxu waxaanu markaa xaqu lahay inuu sheegto inuu aad iyo aad isaga jiro wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk